<clears throat> bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala facla liwaصfi kaqatiili wazamin whaalikin wmayit bihi qamin lifuclan isma saxa laa man ficala wاlwadcu fi facli waficli qalala wfucalu lifaacili wafaacila wasfayni naxwu caadili wacaadila wmithluhu lfucaalu fima dukira wadani fi lmucali laa man nadara faclu wafaclat ficaalu lahuma waqala fima caynuhu lya minhuma wafacalu ayضa lahu ficaalu maa lam yakun fi laamihi اctilaalu aw yakun mضcafa wmithlu facali dutaa waficlu mac fucli faqbali w fي faciili waصfa faacili warad kadaka fi unhaahu ayضa iطarad washaaca fi waصfi calى faclaana aw unhayaynihi aw calى fuclaana wmithluhu fuclaanaة walzamhu fi naxwi طawiili waطawiilaة tafi wbfucuuli facilu naxwu kabid yukhasu gaaliba kadaka yaطarid fi faclan isma muطlqa alfa wafacal lahu walilfucaali ficlaan xasl washaaca fii xuutin waqaacin macmaa daahaahumaa waqala fii gayrihimaa wafaclan isman wafaciila wafacal hayra mucalil cayni fuclaanu shamal walikariimin wabakiilin fucalaa kadali maa daahaahumaa qad jucilaa wanaaba canhu afcilaau fi lmucala man wamudcafin wagayru daka qal waxaan kusoo dhex jirnay jamcu taksiir waa jamcigii awsaanta badnay waxaan soo sheegnay toddoba iyo labaatan wasan uu leeyahay marka labadii jamaac qeybtooda laysku daro midka jamculqilaha faa iyo midka jamculkathraha faa marka qeyb baan hadda ka soo akrinay waxaan ku istaagnay darsigii noo horeeyey qowlu naadimi facla liwasfin ka qatiilin wazamin wa haalikin bihi qamin sidaan hore u sheegnay wuxuu u baahan yahay kitaabkan xifdi uu u baahan yahay qofka haddii awsaanti ou xifdiyo amhiladii inuu xasuusta way u sahlanaanaysa bimuruuri الzamani wاtikraar yatacaraf calى mucdam اlawsaan ila maa qala wanadar celcelin unbay u baahan tahay haddii qofkii intuu xifdiyo isku xaawilo markaa mid kastaba mithaalkiisa kor inuu ka xasuusto waxaa dhan way u sahlanaanayaan marka musanif wuxuu iri facla wasnigaas oo facl oo min amhilati jamci اkahra kamid eh liwaصfin ou usugnaaday ka qataylin oo kale weeyaan i wa zamin wa facil buu usugnaaday i io wahaalikin walihaalikin uu u sugnaaday wa mayitunne qaminun bihi asigu ku owleysan yahay marka fiiri intaasoo oo oo mufradaad ah jamcooda wa facl ayuu ku imaanaya wasfi oo ka qatiil bimacnaa faciil bimacnaa mafcuul haddii uu yahay wuxuu ku yimaadaa facla qatiil qatlaa yaa laleeyahay jariix jarxa asiir asra yaa ayuha nabiyu qul liman fii aydiikum min alasra min alusaarana waa jirta marka facla wasinkaas oo faclaa ah oo jamaca ah liwasfin buu jamac u yahay oo ka qatiilin oo kale faciil oo bimacnaa mafcuul ah jamceeda waxaa lagu keenayaa facla ka qatiilin wa qatla wa jariixin wa jarxa wa asirin wa asra ayb waxaa lamid ah lii wixii macnaha ka shabaha mariidan iyo marda oo kale waa lamid ayadana ko wa zamin hadana facla liwasfin usugnaaday u sugnaaday walizamin ama liwasfin u usnaad ka qatiilin oo kale weeyaan iyo wa zaminin wa ka zaminin oo kale in sidaa lagu cadfo baciid ma ah ayb markaad tiraahda zamin waxa weeyaan facil waay facil ayb zamin marka maxaad leedahay waa ninkii jiiska ay zaminka zamin waxaad leedahay zamna dad oo jiisas ah wahaalikin walihaalikin ama kahaali ka qatiilin iyo wa kahaalikin oo kale hadii lagu cadfo haalikin oo faacil oo wasfi ah asigana waxa weeyaan haalikin halka intaasoo dhan waay haalikin halka haddana wuxuu u sugnaaday wamayitun bihi qamin wa mayitun lafdigaas mayitane qaminun bihi mayit waxaa weeyaan faycil waa faycil mayitun asalkii saasuu ahay mayitun faycilun marka labadii ya baa laysku idqaamay mayit baa layihi mayitin mowta saasaa lagu keenaya marka calaa kuli xaal wasfi oo ka qatiil oo bmanaa faciil bimacnaa mafcuul ah iyo wasfi oo facil ku yimaado ama faacil ku yimaado ama faycil ku yimaado intoodaba waxaa lagu jamciyaa facla intaas weeyaan markaasuu uri lfuclan isman saxa laaman ficala wاlwadcu fii ficli wa faclin qala wuxuu ku yiriyay wa ficlatun jamacaas ficala lfuclin ou usugnaaday isman xaal uu yahay ismigoo saxa wuxuu ku leeyahay ficala hada wax badanaana soo ma fucala waana soo martay facala waana soo martay laakiin ficala waanugu cusub tahay markaasuu ri ficala jamacan ficala ada lifuclina uu jamac u yahay isimka fuclin ku yimaada isman xaal uu yahay oo wasfi aan ahayn isimkoo saxa hadana laamtiisa ay saxiix taha muctalaam aan ahayn wاlwadcu wadcigiyaa qalalahu ficaladii yareeyey fii ficlin wa faclin yacni waxaa yar buu leeyahay inay ficala jamac u noqoto ficlin iyo faclin inay noqotona waa yar tahay marka fiiri ficala oo jamci fuclin u timaado waxaa lagu miithaalay qurطin waa gabdhaha waxay dhagaha gishtaan qurطin qirata wa durjin waxyaalaha alaabta la gishta meelaha la gishta diraja wa kuusin wa kiwaza kuuz waa galaaska biyaha lagu cabay kiwaza fiiri marka waxaa weeyaan waa fuclin oo mufradki ah jamciisana ficala uu yahay markaasuu wuxuu ku yidhi wاlwadcu fii ficli wa faclin qalalah macnaha waxa weeyaan yuxfadu fi hadihi اlawsaan wlwadcu wadciga qalalahu ficalada yareeyey inay jamc noqoto fii ficlin wa faclin isim oo ficl facl ku yimaado inay jamc noqoto waxa loo haayo amhil ahaan wax yaroo kooban waay waxaa laga mid dhigay waxaa weeyaan eh, ficlin waxaa ka mid qirdin iyo qirada in la yidhahdo fiiri mithaal badan looma hayo qirdin wa qirada waa ficlin oo ficala ku timid ayib ayadoo faclin haddana ficala ku timidna waxaa lagu tiriyay qardin wa qirada marka waxa weeyaan gerdiga waxaa la yidhaahdaa waa nooc likaha ka mid ah ama nooc min alkama ah ka mid ah waay anwaacdiisa marka kardin waa faclin oo ku timida ficala ku timida marka wadci ahaan bimacnaa lam yuujad lahu amhila tanطabiq calayhi wain kaana qiyaasan fiihima sidaas way wa fucaalun lifaacilin wa faacila wasfayni naxwi caadilin wa caadila wmilhu اlfucaal fi ma dukira wdani fi lmucali laama nadara wuxuu leeyahy musanifka wa fucalu wasankan fucalkoo jamc ah min amhilati اljamci ah waxa uu jamc u yahay lifaacila uu jamc yahay mufrada iyo wa faacila wasfayni xaal ay yihiin naxw qowlika naxw caadilin wa caadila weeyaan fiiri waxaa lagu leeyahay wasfi kasta oo faacil ama faacil mudakerkiisa ku yimaado muanathkiisana faacila ku yimaado jamciisa waxuu noqdaa fucal buu noqdaa naxwu caadilin wa caadilah caadil cudal caadilah cudal sidaasaa laleeyahay ayib wa mithluhu waxaa lamid eh alfucaalu lamid eh, fi ma dukira fucaal oo mudakar ah oo fucaala aan lalahayn aydna fucal bay ku timaadaa sidaasuu u jeeda ayib markaasuu ri wadani labadan nadaraa waa yaraadeen fi lmucali laaman midkii laamta ka jiran inay ku yimaadaan waa yaraadeen marka fucaal waa jamac wa mithluhu fucal waxaa la mid eh alfucaal dhe markaan fucaal mufrad ma aha jamac kale waay waxaan idhi fucalun jamcaas oo wasanka fucal ku yimiday wuxuu jamac u yahay lifaacilin wa faacila wasfayni xaal ahi naxwu caadilin wa caadila wa mithluhu fucal waxaa la mid eh alfucaalu yaa la lamid eh oo wixii fucal jamcahan ugu yimid fucaalna waa ku imaana fi ma dukira wadaani labadan fucal iyo fucaalkine nadaraa waa yaraadeen fi lmucali laaman fiiri markan waxa weeyaan hadda faacil saa'im suwaam wa qaa'im quwaam waxa weeyaan waa wasfigi oo faacilka ku yimiday laakiin fi ma dukira saaima laguma keenayo saaima hadday tahay suwaam jamceed uma ah marka waxa weeyaan wasfiga oo mudakarka ah oo faacil ku yimaado fucalna waa lagu jamci karaa fucaalna waa lagu jamci karaa laakiin fucaal waxay kaga duwan tahay fucal fucal mudakar iyo muanathba waa ku yimaadaan oo daaribin iyo daariba labadaba waxa weeyaan waxay ku imaanayaan durab bay ku imaanayaan saaima wa saaim suwam fucal way ku imaanayaan laakiin fucaal wasfiga midkiisa mudakarka keliga uu ku gaaryahay oo waxaa laleeyahay markaas saaimin suwam wa qaa'imin quwaam wa naa'imin nuwaam sidaasaa laleeyahay marka wa mithluhu fucal waxaa lamid eh alfucaal baa lamid e eh ma dukira wixii fucal ou jamac u ahay ou fucaalna jamac u tahay laakiin muanathka markii laga reebo kaas hore muanathka xataa waa soo galay markaasuu iri wadani labadan nadaraa way yaraadeen fi lmucali laaman midka mucalalaamkaa ah inuu fucaal ama fucal ugu keeno waa yaryahay waxaa kamid ahaa layidhi mucalalaamki ghaazin liannahu ficilka khazaa laga keenay waxa weye mucalalaam waay marka inay ku timaado waa yartahay ghaazin guzan wasaarin suran in la yidhah caafin cufan way ku yartahay baa layidhi sidaasay u yartahay fucaalna waaba kasii darantao ghaazin guzaa iyo saarin suraa in la yidhaahdo way ku yaryihiin liannahu waa mucalalaam laakiin waxa weeyaan guzaat in lagu keenaya asala waa noo imaan doontaa meelo badan faclu wafaclaة ficaalu lahmaa waqala fi ma caynuhu lya minhumaa wuxuu leeyahay faclun wasankaas isimka faclga iyo wa faclatun ficaalun baa lahumaa labadooda u sugnaaday faclun iyo faclatun waxaa lagu jamcinaa ficaal waqala waa yaraaday ficaalkii fii maa caynuhu lya wixii cayntiisa ay ka tahay oo minhumaa min faclin wa faclatin ah wuxuu ku leeyahay faclun iyo faclatun labadaas mufrad waxaa lagu jamciyaa ficaal haddana wuxuu leeyahay ficaal inuu facl faclatun ay jamac u noqoto waa yartahay idaa kaana ismu mucalaa alcayni bilyaa undur hadirtaan faclun oo ficaal lagu keena waxaa كعب كعب ah kacbun jamceeda kicaab weeyaan faclat oo fical u keenin qascat oo qisaac lagu keenay marka fiiri faclun kacbun kicaab faclatun qascatun iyo qisaac marka faclun iyo wa faclatun labadaas mufrad waa mid mudakar iyo midta lagu daray waayo ficaalun lahumaa labadooda ficaal baa lagu jamcinaya wa qadla ficaalkii waa yaraaday fii maa caynuhu lyaa wixii cayntiisa ya ay tahay oo facl io faclatun oo mucalal cayn ah oo minhumaa min min faclin wa faclatin ka mid ah waa ku yaryahay baa layidhi waxaa ka mid ahaa layidhi mathalan hadda dayf markaad fiirisid waa faclun laakiin muctalulcayni bilya waa fiiri dayf caynka waxaa wey xarafka labaad waay fa'dana xarafka koobaad laamtana xarafka saddexaad marka dayf waxaa weeyaan ya buu ku jiran yahay marka waxaad leedahay jamaceeda waxaa weeyaan diyaaf inay ku timaado waa yar tahay duyuuf ah asal e waana imaan doonta kow dayca waa facla oo aydana muctalcayn ah diyaac macnaha waxaa weeyaan badeecada ama tijaarada diyaac la yihahda ama xoolaha aad leedahay dayca beertaada iyo waxaad dhan dayca la yihahda marka wuxuu ku leeyahay facla iyo faclatun jamcooda waa ficaal ilaa ida kaana ida kaana mucala alcaynayni aw mucala alcaynayni ilaa ida kaana muctala alcayni aw muctalay alcayni dheh inay cayntooda ka jiran yihiin oo markaa si yaraan ahay ugu yimaadaan wfacl ayضa lahu ficaalu maa lam yakun fii milaamihi اctilaalu aw yakun mdcafa wamiثlu facali dutaa wa fuclu mac ficli faqbali ayb wuxuu leeya hadane wa facalun wasankaas facalka ah aydan ku noqone lahu ficaalun baa iskale maa lam yakun fii laamihi laamtiisa hadiisan ahayn ictilaalun haduusan laamta ictilaal kaga jirin aw yaku maa lam yaku mudcafan mid la laablaabay haduusan ahayn wadutaai tada midka u saaxibe mithlu facalin ou la mid yahay wa fuculun maca ficlin faqbali wadutaai tada midka u saaxibka iyo wa fuclun oo maca faclin ay la jiraan mithlu facalina lamidina faqbal aqbal intana wuxuu ku leeyahay wasanka ficaal la yidhaahdo jamculkahraha ah waxaa lagu jamciyaa laba isim isim facal ku yimaado iyo isim facala ku yimaado hadda tiina soo dhaaftay faclun wa faclatun ay ahayd tanna hadeertan waxaw mufradkeeda facala facalun wa facalatun waa mudakar iyo muanath waay marka wuxuu ku leeyahay wa facalun lafdigaas facala ka jabal oo kale waay lahu ficaal baa iskaloo jibaal ba lagu keenaya jabal jibaal maa lam yakun fi laami ictilaal waa u imaan markaasuu ku yiri wadu taai tada midka u saaxib eh facalkaasoo ta wato mithlu facalin uu la mid yahay facala tagili facalatun ay noqona facalatun ka raqaba raqabatun waxaa lagu jamcina idna ficaal riqaabunaa laleeyahy wa thamaratun yaa laleeyahay marka laba wasana hadda laguu sheegay facal oo mudakar iyo facalatun oo muanafkiisa ah labadiba ficaal baa lagu keenay mudakarkii jabal jibal jamal jimaal ayaa la yiri asoo ta'wato oo facala laleeyahay wa mithlu wadutaa'i mithlu facala aan idhi raqaba riqaab wa thamara thimaar aan idhi wa fuclun mac ficlin haddane wadutaa'i ta'da midka u iyo wa fuclun oo maca ficlin ay la jirto mithlu facalin weeyaan fuclun aydana waxaa lagu keeni karaa mufradkaas jamciisa ficaal baa lagu keeni karaa fuclun rumxun oo kale waa rimaax a lagu keenaya rumxun rimaax ayib waxaa lamid eh ficlun maca ficlin sooma dhihin dhibin iyo dhiaab waay marka isku soo aruuri facalun kow dheh facalatun laba dheh fuclun saddex dheh ficlun afar dheh afartaas wasan ficaala lagu jamciya maa lam yakun fii laami ictilaal oo yaku mudcafan waa noo dhiman tahay marka facal oo ficaluu keena jabal iyo jibaal waay facalatun oo ficaluu keena raqaba iyo riqaab waa niri waxaa lamid eh fuclun oo fical lagu keena idan rumxun iyo rimaax waay waxaa lamid eh ficlun oo dibun ah oo diaab ficaal lagu keenay afartaas wasan waxaa u qiyaas ah ficaal in lagu keeno maa lam yakun fii laamihi ictilaalun haddii laamta ka jiran tahay hadda fatan haddaad fiirisid waa facal waay facal iyo fatan isku wasan waay fatayun ou asalkiisahay facalun ou ahaa laakiin waa muctal laamtuu ka jiran yahay marka haddii laamta uu ka jiran yahay laguma keenayo ficaal oo macnaha hadda waxaa yar fitaan in la yidhaahdo waay fityaan fitaan ficaal haddii la dhihi lahay fitaan ay noqon lahayd maan aha fityaan waa waa ka duwan tahay ko midka ow yaku mudcafan haddii xarafkiisa uu laablaaban yahay dalal oo kale waa dalal meelaha macnaha guriga laga guuray waxa ka hara waa marka dalal tilaal waa lagu keeni karaa laakiin waa yar tahay sidaas musanifka marka wuxuu kaga ixtiraazayaa haddii facal laamteeda ay jiran tahay ama laamteeda laba xarafoo isku soo laablaabmay ay tahay waxa weeyaan ficaalkuma timaada sida badan ayb wa fii faciilin wasfa faacilin warad kadaka fii unhaahu ayda idarad wa shaaca fii wasfin calaa faclaana aw unhayayhi aw calaa fuclaana wa mithluhu fuclaanat walzamhu fii naxwi طawiilin wa طawiilatin tafi wuxuu ku leeyahay wara warada dheh warada aqrabu aqrab wasnin aan sheegnay maxaa ka mid ahay ficaalki wa warada ficaalkii waa soo arooray fii faciilin faciil inuu jamac u yahayna waa soo arooray wasfa faacilin xaal uu yahay faacil faciil oo bimacnaa faacil ah ina ficaal lagu keenana waa soo aroortay kadaaka sidaas oo kaleu idarada u qiyaasoobay fii unthaahu faciil muanakiisa aydan ku noqoni ficaalkiiyaan ku dhex jirnaa weli wuxuu ku leeyahay wasankii ficaal ahaa inuu jamac u noqdo مفرد oo faciil ku yimid oo bimacnaa faacil ah asiga iyo muanakiisa oo faciile ah labadaba isku dar waxaa kamid ah maala hadda fiiri kariim waa faciil waa faciil oo mufrad ah oo bimacnaa faacil kariim nin oo macnaha wax bixiyo waay sidii qatiil oo kale qatiil mid la dila mafcuul waay kariimna waa bimacnaa eh, nin oo bimacnaa faacil ah marka kariim oo faciil ah waxaa lagu jamcina iyadoo wasfi ah ficaal oo kiraam ah kariim wa kiraam kiraamu nnaas waxaa lamid unthaahu yani midgiisa dumarkiisa kariimadiisa lamida kariima kiraam wa mariid wa miraad wa mariida wa miraad ah laleeyahay marka waa warada waa soo arooray waawga hore labada waaw isku qabo waa warada ficaalkii wuu soo arooray asoo jamaca fii faciilin inuu jamacu yahay ficilka isimka faciilka ku yimaado oo wasfa faacilin asigoo faciil oo wasfi ah bimacnaa faacil ah in ficaal uu keena u yahay wuu soo arooray qiyaas waa oo markaasaad leedahay kariim iyo kiraam kadaka sidaasoo kale idarada u qiyaasoobay ficaalkii fii unthaahu faciilkii muanathkiisi kariim so mudakar ma aha kariimadiisina waa u jamac sigana oo kariima hadii la jamcinti kara kiraam dumarkii jamacoodi iyo raggi jamacoodi waa isku wada mid washaaca fii waصfi calى faclaana aw unhayayhi aw calى fuclaana wa mithluhu fuclaanaة walzamhu fi naxwi طawiili wa طawiilati tafi washaaca waa faafay haddana ficaalkiiaan weli ku jirnaa fii wasfin uu ku faafay oo calaa faclaana ku yimid mufrad kasta oo wasfi ku tusiyo calaa faclaan ku yimaado ficaala lagu jamciyaa waxa weeyaan faclaan cadshaan dham'aan maxaan ku iraahdaa iyo wixii lamid ah waxaad ku keenaysaa faclaan cadshaan soo aha ficaal ku keen citaash dheh washaaca ficaalkii waa faafay fii wasfin wasfi inuu qiyaas u noqdo wasfigu calaa faclaana ku yimiday ina ficaal lagu keeno qiyaas waay oo markaa cadshaan waxaad leedahay citaash yaad leedahay shabcaan shibaac dham'aan ma adri dhiaam miyay ku timaada ma garanay ayib washaaca ficaalkii waa yimid fii wasfin calaa fuclaana aw unhayayhi labadiisa dumar laba dumar macnaheedu maxaa waay ah? waxaa lagu leeyahay markuu wasfiga faclaan mudakarkiisa uu yahay muanadkiisa laba mid unbuu noqon karaa inuu noqdo ficaal inuu noqdo oo ciaa maala cadsha faclaa inuu noqdo hadda fiiri cadshaan mudakar waa muanadkii cadsha rajulun cadshaan wa mraatun cadsha marka muanadkiisa cadsha muanadkanana waa leeyahay oo oo laleeyahay faclaana yaa laleeyahay nadmaan waa mudakarkii muanadkiisii waxay noqotay nadmaana marka faclaan laba laba muanath u leeyahy muanath oo maalayansarifkiisa raacsan oo cadshaa ah, iyo mid ta ku khatimsan tahay oo nadmaan nadmaana leeyahay labadiba waxaa lagu jamcinaa ficaala lagu jamcina oo haddii cadshaan jamciisa citaash cadsha oo oo imraadi ahayd oo hal naag ahayd aydan citaasha naagaheeda badan oo ooman nadmaan nidaam maa laleeyahay nadmaana nidaam maa laleeyahay iyadani macnaha labadiisa oo unha midna ta ay ku khatiman tahay midna alif ay ku khatiman tahay labadoodaba jamcooda ficaal weeyaan aw calىa fuclaana wa mithluhu fuclaanaة walzamhu fi naxwi طawiili wa طawiilati tami tafi wuxuu leey washaaca hadana waxaa weyaan ficaalkii waa faafay fii wasfin uu ku faafay wasfigoo calaa fuclaana hadana soo dheh markii hore calaa faclaan bifatxi lfaa bay ahayd haddana calaa fuclaan dheh washaaca ficaalkii waa faafay fii wasfin wasfigoo calaa fuclaana ah wasfi oo fuclaan ku yimid waxaa laleeyahay in ficaala lagu keenaa wa mithluhu fuclaana muanathkiisana waa lamid fiiri markaas waxaa kamid a baa laleeyahay khumsaan iyo khumsaana waay khumsaan ninkii macnaha beerka loolnay ninkii gaajaysnay oo oo beerkiis isku dhacdhaxsan yahay calooshiisa ay qaawan tahay khumsaan fiiri marka khumsaan waa fuclaan waxaa lamid wa mithluhu khumsaan iyo khumsaanaba waxaa lagu jamciyaa khimaas oo ficaal ah intaasuu ujeeda ayib walzamhu fi naxwi طawiili wa طawiilatin tafi walzamhu hadana ficaalkii laazim fii naxwi طawiili iyo wa طawiilatin hadana laazim tafi waad oofinaysaa macnaha waxaa loo jeedaa wasfi kasta oo bimacnaa faacil oo muctalil cayn ah muctalil Eh, maxaan ihahda muctalil caynka ah asagana waxaa lagu jamciyaa baa lagu leeya ficaal marka ficaal wax badanay jamac u tahay hadda fiiri tawiil kariim ay lamid tahay kariim ay lamid kaasna waa saxiixiisi kanna waa muctalil caynkiisi asiga le waa in meel iskula sheegay ahayd shicirkan baa u diiday markaasaa waxaa leyihi walzamhu ficaalki laazim fii naxwi tawiilin iyo wa awiilatin tafi wax qaradkaadi waad oofinaysaa awiilin iwaal awiilatin iwaal waa intaasaa lagu jamcina asigani wa bifacuulin facilu naxwu kabid yukhasu gaaliba kadaka yaطarid fii faclin isma muطlaqa faawa facal lahu walilfucaali ficlaanu xasal washaaca fii xuutin waqaacin macma daahaahumaa waqala fii gayrihima ayib inta musanifku wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan wbfcuuli faacilu naxw kabid yukhasu gaaliba kadaka yaطarid wuxuu leeya wa faacilu isimkii faacil mufradkiisa ou yahay naxwu kabidinba weeyaane bifucuulin yukhasu bifucuulin dheh yukhasu waxaa lagu gaari yeelaa bifucuul baa lagu khaas yeelaa haaliban sida badan ficilka isimka hadduu facil yahay waxaa lagu gaari yeelaa jamciisa fucuul kabid kubuud ay qeyb ka tahay kabid waa beerkii kubuud ayaad leedahay waa wacil iyo waa wucuul sidaas waay yani badanaa facil jamciisa fucuul baa iska leh markaasuu wuxuu ku yiri wa facilun facil waa naxw kabidinba weeyaane yukhasu gaaliban sida badan waxaa lagu gaaryeelaa bifucuul baa lagu gaaryeelaa sidaas oo kale yataridu fucuulkii ou hadana qiyaasoobaa fii faclin ou ku qiyaasoobaa faclin isimkaas isman xaal uu yahay isimkoo mطlaqa alfa fadiisa la sii daayay wa facalunne lahu asaa u sugnaaday marka wuxuu ku leeyahay horta facil gaar ahaan jamac fucuula u leh haddana fucuul wuxuu jamac u yahay wixii faclin ku yimaada oo isim ah muthalath alfa mطlaq alfa lagu yidhaahdo muthalath alfa fadioo godan oo laleeyahay iyadoo kordhigan faclun fuclun ficlun intaba waxaa lagu keenaa fucuul buu ku leeyahay ayib mathala waxaa kamida iyadoo faclun oo bifatxi ilfaai kacbun oo kale kacbun waxaa lagu jamcinaya kicaab kucuubna waa lagu jamci karaa kasartu kucuubaha aw tastaqiima waatii nagu soo martay kucuub waa lagu jamciya ayib ama faadi hoos dhig ficlun dheh ximlun wa xumuul ximlun waa waxa culayska ah xumuul dheh markaas wa dirsun wa duruus ama faadi god fuclun dheh jund iyo junuud wa burdun wa buruud fiiri markaa waxa weeyaan fucuul midna facilna goone u leedahay facl oo muthalath alfaaiho oo laleeyahay kacbun iyo dirsun iyo jundun intaba waxaa lagu jamcinaa fucuul baa lagu jamcinaa ayib markaasuu ku yidhi wa facalun lahu haddana facalna asaa iska leh bimacnaa ana fucuul yakuunu jamcan lifacalin ka asadin wa usuud wa facalun lahu markuu yidhi bitiraad i midna ma dhigin oo qiyaasay u tahay laakiin waxaa weeyaan yuxfadu walaa yuqaasu calayhi sidaasaa layidhi marka ka dabageyn waa midaan dambo oo waa maxay wuxuu ku yiri wa facalun lahu yani e, fucuulkii hadana facal waa lagu jamci karaa ayaa lagu yidhi macnaha taas qiyaas ma aha macnaha sidaasay u dhowdahay ka asadin wa usuud waay walilfucaali ficlaanu xasal waa macno kaloo hadda bilaabanaya waay waa macno kaloo bilaabanay wuxuu ku yihi wficlaanu ficlaanu xasala lilfucaali fucaal buu u xasilay fucaal oo mufrad ah in ficlaan lagu jamciyo waa shay macnaha muطarid ahoo qiyaas a ah waay ayib wa lilfucaali fucaal oo mufrad ana wuxuu leeyahay jamciisa ficlaanu yow xasala ama w ficlaanu xasana lilfucaal sidaasoo ka hulaamin wa khilmaan fiir hulaam waa fucaal waa mufradki jamiciisa maxuu noqday ficlaan khilmaan ghuraab khirbaan sidaasaa laleeyahay walilfucaali ficlaanu xasal yani asiga jamac ahaan saasuu uleeyahay baa lagu leeyahay ayib markaasuu yihi washaaca fii xuutin waqaaci macmaa daahaahumaa waqala fii gayrihimaa washaaca eh, waxaa weyaan ficlaankii wuu faafay fii xuutin iyo waqaacinuu ku faafay macnaha uu qiyaas u yahay watarada ficlaan ayda fii jamci maa caynuhu waaw fiil xuut iyo iyo iyo ama fii maa caynhu yaadha asigani washaaca waa faafay maxaa faafaa ficlaankii inuu jamac noqdo fii xuutin isim kasta oo wasfi aan ahayn oo muctalulcayni bilwaawi ah jamciisa ina ficlaan uu keena qiyaas waay xuutin xiitaan waqaacin qiicaan yalle cuudin ciidaan sidaas oo kale wataaj tiijaan wahaakada ayib markaasuu wuxuu ihi washaaca waa faafay ficlaankii fii xuutin iyo waqaacin mac maa daahaahumaa iyo wixii shabaha wax kasta oo muctalcayni bilwaawi ah qaacaas hadirtaan sida hadda musanifka uu ku wado waxa weyaan qawac ba asalkiisa laa keeno waxa weyaan muctalulcayni bilwaawi waay laakiin qiicaan marka laleeyahay waxa weyaan qiwcaan uu asalkiisa ahay waawdii oo ay kasra ka hormartay markaa ya baa loo bedelay jamciisa qiicaan saasaa laleeyahay ayib mac maa daahaahumaa wixii ayaga shabaho dhan oo sida cuud iyo ciidaan iyo taaj iyo tiijaan baa laleeyahay markaasuu wuxuu iri wa qala fii gayrihima labadan eh, hadda aan soo sheegnay waxaan ka ahayn ina ficlaan lagu jamciyo waa yar tahay fucaal oo ghulaam ah iyo mid oo thulaathi oo muctalcayni bilwaawi labadaasaa lagu jamciyaa ficlaan waxa kale waa ku yaryahay buu ku leeyahay waxaa ka mid eh akhin oo kale oo ikhwaan lagu jamciyey ghazaal oo khizlaan lagu jamciyey waa yar tahay macnaha oo ficlaan lagu jamciyey waa yar tahay intaba taasuu kuu sheegay ayb markaasuu wuxuu ku yidhi wafaclan isman wafaciila wafacal gayra mucalil cayni fuclaanu shamal fuclaanun shamil dheh ayb markaasuu wuxuu ku yidhi musanifka wa fuclaanun shamila wuxuu kulmiyey faclan uu kulmiyey isman xaal uu yahay iyo wa faciilan iyo wa facalan uu kulmiyey hayra mucalil cayni xaal uu yahay cayntiisa midan jiranayn marka hadda ficlaan iyadoo fadi hoos dhigantahan soo marnay fuclaan oo fadi godan tahay oo jamac ah wasanka min abniyati jamci lkahra fuclaan ah ka mid fuclaanta waxay jamac u tahay isim kastoo faclan ku yimid oo isim ah ama faciil ku yimiday ama facal ku yimiday fiiri hadirtaan faclan oo ismi ah dahr dahr iyo baطn oo kale dahr markii la jamcina dhuhraan alaleeyahay ayib baطnina buطnaan caloolyaalo waay kaas waxa weeyaan waa faclan oo isim ah dahri waa isim wasfi ma ah oo ku yimiday jamciisa calaa fuclaan oo ku yimid waay wa faciilan bowshamlii baan ihi ka qadiib wa qudbaan wa rakiif wa rukfaan fi rakiif hadda arkhifana waa lagu jamciyaa rukfaanna waa lagu jamciyaa labadaba laakiin arkhif ay ku badan tahay kaas waa faciilkii waay aw calaa facal facal isimkii ku yimaada fuclaan baa lagu jamcinaa dakar wa dukraan fiiri dakar dukraan ata'tuuna dukraana min alcaalamiin ata'tuuna dukraan dukraan weeyaan wa xamal wa xumlaan khulaasat lqowl wasankan fuclaanka oo jamca jamculkahra ah wuxuu jamc u yahay mufradaadka ku yimaada faclan faclun ku yimaad ama faciil ku yimaad ama facal ku yimaad intaasuu qiyaas u yahay walikariimin wabakiilin fucalaa kada lima daahaahumaa qad jucilaa wanaaba canhu afcilaau fi lmucalaa man wamudcafin wagayru daka qal wuxuu ku leeyahay wa fucalaau lafdig jamcaas fucalaa likariimin iyo wabakiilin yuu u sugnaaday oo faciil hadda fiiri kariim waana soo dhaafay asigoo meel kale lagu jamcinayo كريم kurama iyo kiraam intaba waa lagu jamciya labadaba qiyaasuu u yahay markaasaa lagu yihi wa fucalaau lafdigaas fucalaaa hamsada liajli shicriga loo tuure waqaslu dilmadi idiraaran mujmacu waatan soo dhaafne wa fucalaau wasankaas fucalaao jamca wuxuu jamac u yahay likariimin kariimin kurama wa bakhiilin bukhalaa sidaasuu jamac u yahay kadaa sidaasoo kale qad jucila loo yeelay fucaladii limaa daahaahumaa labadan wixii shabaha kariim iyo bakiil wixii shabaha ayagana qiyaas ahaan fucalaa baa loogu keeni karaa sidaasuu u jeedaa waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan kulu maa shaabaha faciilan fii kownihi daalan calaa macnan huwa kalghariiza waxaa lagu jamcinaa markaa fucalaa waxaa laleeyahy caaqilin وcqلاء saalixi وsulaxaa وshaacirin وshucaraa لanna waxay tusinaysaa sifa oo khariiza ahoo qofkii ku dhex jirto aan zuulaynin bakiilnimada iyo kariimnimadaba waa awsaaf daa'ima laa yataxawl اbakhiil ilaa kariim sida badan wala اkariimu ilaa bakhiilin wixii lamid oo sidaasoo kale awsaaf thaabita ah hadday tahayna waa lagu jamcinaa buu ku leeyahay marka taa weyaan ayb markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay waxaa kuu dheeraad ah wanaaba canhu afcilaau fi lmucal laaman wa wagayru daka qal waxa weeyaan wanaaba canhu fucaladii waxaa ka naaib noqday afcilaau fi lmucali laamin wasankii faciilka ku yimiday hadduu laamta ka jiran yahay fucalaa laguma jamciye afcilaau baa lagu jamciya filmu calilaaman ayib iyo wa mudcafin iyo mid oo daciif oo la laablaabay mudcaf ah wa gayru daaka laba wixii kuwaas aan ahayne qalla afciladii waa ku yaraatay fiiri markaan wuxuu ku leeyahay isimkii markii uu saxiixi laam uu yahay waxaa lagu keenaa fucalaa haddii laakiin mucalalaam uu yahay sida badan eh, mucalal maan irahdaa mucalal weeyaan fi lmucalil laaman laamtiisa miday jiran tahay fi lmucalil laaman waxa weeyaan haa markaasuu iri wanaaba canhu fucaladii waxaa ka naaib noqday afcilaau waa ka naaib noqday fi lmucali laaman laamtiisa mid uu jiran yahay mithaalkiisa ka waliyin waay waliyin hadda waxa weeyaan waliyin kariimin ay ahayd waxay ahayd in fucalaa lagu keeno laakiin laguma keenine afcilaaba awliya baa lagu keenay afcilaa baa lagu keenay ayadoo kariim iyo caqiil maxaan ku yihaha caaqil iyo lamid ahayd oo wasfi thaabit ah oo an afcilaa'a ah lagu keenay fucalaa laguma keenin wa canhu waxaa ka naaib noqday fucalaadii afcilaau fi lmucali laaman isimka laamtiisa uu jiran yahay buu naaib ka yahay oo waliyin awliyaa afcilaa baa lagu keenaya iyo mudcafin wa fi lmudcafi mid kale oo macnaha mudacafka ah oo la laablaabay shadiid oo kale fiiri shadiid laba daal u leeyahy waana faciil oo hadda kariim iyo shadiid isku wasan waay marka waxaa lagu jamcinaa afcilaa ashidaa ashidaa labadii daal baa laysdhexgeliy asalkeeda ashdidaau bay ahayd ashdidaau afcilaau saasay ahayd wa gayru daaka midkaas waxaan ka ahayne qalla waa ku yaraado afcilaa labadan unbaa lagu jamciyaa yani wasfi oo faciil ku yimaado oo mucalil cayn ah iyo asigoo mudacafu laami ah mucalil laam dhe iyo mudacafu laam waxaan ka ahayn afcilaa kuma yimaadaan sidaasuu u jeeda ilaa waa yihiin waxaa lagu mihaali nasiib wa ansibaa wahayin wa ahwinaa nasiib fiira hadeertaan nasiib waxa weeyaan mucalillaam ma aha mucalil cayn waay marka nasiib waxay ahayd in lagu keeno nusabaa oo fucalaa oo kale in lagu keenay ahayd markaasaa ansibaa lagu keenay nasiib ansibaa waa yartahay taas oo kale waa ku yar tahay buu leeyahay wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waalihi wsaxbihi ajmaciin